رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar waxaan soo qaadanay muqadamadii muxamadun sala allahu calayhi wasalam waa nebi muxamed asluhu asalkiisiiyo wanash'atuhu barbaarkiisiiyo wa axwaalahu ama axwaaluhu qabla alnubuwati nebinimada ka hor axwaashiisu sida ay ahayd intaasoo arrin ayaa marka uu ku bilaabay wuxuuna ka bilaabayaa annasabu ashariifu nasabkii sharafta lahaa macnaha waa nebiga nasabadiisa sala allahu calayhi wasalam ee shariifka iyo wanaagga lahaa huwa asagu waa nebi muxamedi akramu khalqiillaahi khalqiga ilaahay abuuray midka ugu fiican ee ugu karaamo badan waaye wa afdalu rusulihi rusushiisa midka u fadli badan waaye nebiga sala allahu calayhi wasalam wa khaatama ambiyaa'ihi nebiyadiisa kii markaa lagu qatimay waaye waa muxamed ibni cabdillaahi bni cabdilmutalib ibni haashim bin cabdimanaaf bin qusay bin kilaabi bin mura bin kacab bin luay بن khaalib بن fihr بن malik ibn nadr بن kinaana بن khusaymat بن mudrik بن ilyaas بن mudar بن nizaar بن nucad بن cadnaan waa tiriska nebiga sala allahu calayhi wasalam asagu wuxuu ahaa khalqiga ilaahay midka ugu karaamo badan rusushana ugu fadli badan nebiyadana lagu qatimay magaciisii abtiriskiisana waa kaasaa waa cadanaan cadanaan min duriyati ismaaciil ibni ibraahim ismaaciilkii ina ibraahim ahaa duriyadiisa ayuu ka ahaa calayhim assalaam nabadgeliyo dushooda ha ahaatee waa ibraahim iyo ismaaciil labadaba korkooda nabadgelyo ha ahaato bilitifaaqi waa laysku waafaqsan yahay intaa sida laysku waafaqsan yahay walaakiin laakiinse lam yucraf lama aqoonsanin oo lama oga bidabti si sugan looma oga macnaha cadadu walaa asmaa'u min baynihi wa bayna ismaaciil calayhi assalaam tira ahaan iyo magacyo ahaan laga bilaabo asaga ilaa ismaaciil inta u dhaxaysa macnaha waa cadnaani laakiin ilaa cadnaan waa muttafaqoo markaa waa laysku waafaqsan yahay amaa ummuhu hooyadii sala allahu calayhi wasalam nebiga hooyadii naxariis iyo nabadgelyo nebiga dushiisa ha ahaatee fa hiya aaminatu binti wahbin bin cabdimanaaf bin zuhri bni kilaabin wa kilaabna waa huwa aljadd alkhaamis waa awowgii shanaad oo lilnabiyi sala allah calayh wasalam aaminan awowgeedii afaraad buu noqon rasuulkana kiisii shanaad marka hooyadiina aaminaa la yidhaahdaa wahbi gabadhiisa ahayd wahab bin cabdimanaaf bin zuhri bni kilaab kilaabkaana huwa aljaddu alkhaamis waa awowgii shanaad ee lilnabiyi sala allah calayh wasalam min jihati abiihi xagga jihada iyo dhanka aabbihii fa abuuhu aabbihii iyo wa ummuhu hooyadii waa nebiga aabbihii iyo hooyadiina min asli waaxidin hal asal bay ka ahaadeen macnaha asal waaxid ah waayo yajtamicaani fii kilaabin kilaab bay ku kulmaan midkaan markuu tirsado nebiga ayaduna ay macnaha aabbihii aaminana ay tirsato waxay ku kulmayaan kilaab wa ismuhu xakiim laakiin magaciisa xakiim baa la yidhaahdaa waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa curwa curwana waa lagu magacaabaa xakiimna waa la yidhaahdaa ninka kilaaba magaciisa curwana waa la yidhaahdaa laakinahu laakiinse kaana wuxuu ahaa kahiira saydi mid ogaarsigiisa uu ku badan yahay bilkilaabi eeyaha fa curifa bihaa saasaa lagu aqoonsaday marka sababta kilaab loogu bixiyey ninkaa wuxuu ahaa eeyahuu aad ugu ugaaran jiray mid eeyaha ku ugaarsada buu ahaa walaakinahu laakiinse kaana kafiira asaydi kafiira sayd buu ahaa ugaartiisu miday badan tahay waa ugaarsigiisa oo bilkilaabi eeyaha uu ku ugaarsado fa curifa biha kaasaa marka lagu aqoonsadayoo waxaa loogu magac daray kilaab saasuu markaa magaca ugu baxay laakiin magaciisa ama waa xakiim ama waa curwa qabiilatuhu qabiiladiisa qabiiladiisa sala allahu calayhi wasalam waa nebiga qabiiladiisii wa qabiilatuhu sala allahu calayhi wasalam hiya qabiilatu quraysh waa qabiilo quraysh la yidhaahdo almashhuudi ee mashhuud ah macnaha waxay ahaayeen qabiilo mashhuud ahoo loogu marag furay laha ayada bisharafi sharaf sharaf gooni ah ayay lahaayeen wayo rususha dhammaantood waxaa laga soo diri jiray qoomkooda kuwa ugu nasabsan marka qabiilo quraysh ayay ahaayeen almashhuudi laha waxaa loogu marag furay oo loogu markhaati kacay bisharafi sharaf iyo wa rifcati sha'ni sha'ni sarayn xaaladooda iyo sha'nigooduna aad bay markaa u sarraysay dad waxay ahaayeen sha'nigoodii arrintoodu ay aad u koraysay qabiilada quraysh iyo wa rifcatu asha'ni waalmajadi iyo xagga majdiga waa sharafta dad sharaf lehna way ahaayeen al asiili macnaha waalmajdi asiili waa majdi iyo sharafta asiilka waa soo jireenka mar allaala marka asiil la yidhaahdo waa meeshii ay ka soo baxeen sideedaba iyo wa qudaasati almakaani makaanka dahirsanaantiisa bayna saa'iri alcarabi carab intooda ka soo hartay beynkooda ayay ku ahaayeen makaankooda iyo meesha ay deggan yihiin ay dahiran tahay wa huwa laqabu fihri bni maalik waana laqab iyo naanays oo fihri ibni maalig uu lahaa aw amase annadar ibnu kinaana labadaa mid ka mid ah magacaa quraysh saasaa markaa uu ku yimido halkaasuu markaa ka soo jeedaa wa kullun dhammaantood min rijaalaati haadihi alqabiila rijaalaadkaa qabiilooyinkaa ka mid ah wa kullun min rijaalaati haadihi alqabiilati qabiilada ayada ee quraysh ee taa ah raggooda dhammaantood kaanu waxay ahaayeen saadaad madax bay ahaayeen waa sharaafan asharaafna way ahaayeen kuwa sharaf leh fii zamaanihim zamankooda zamanka ay joogeenna sharaf bay ku lahaayeen waqad imtaaza waxay kaga socnaayeen waxay caan kaga ahaayeen minhum xaggooda waqad imtaaza waxaa soocmayo waxay kaga socnaayeen waqad imtaaza minhum waxaa caan xaggooda ka ahaa qusay ninka lagu magacaabo wa ismuhu qusay magiciisana zayd baa la ohan jiray biciddati miisaatin dhowr waxyaabood ee uu caan kaga ahaa ee uu dadka kaga socnaa ayaa markaa jirtay ninkaa lagu magacaabo qusay magaciisana zayd ah dhowr miiso iyo dhowr waxyaabood uu kaga socnaa dadka intooda kale ayaa jirtay fa huwa asagu awala man qofkii ugu horreeyey ayuu ahaa tawallaa maamula alkacbata kacbada oo min qurayshin qoraysh ka mid ah intii qurays ah qofkii ugu horreeyey ee kacbadaa maamulay fa kaanad ilayhi waxaa u sugnaa fa kaanad waxaa u ahaa ilayhi xaggiisa waa ninkaa ee zayd ahee ama qusay ah oo magaciisa zayd markaa la yidhaahdo ninka noocaas ah waxyaabihii u sugnaa ayuu haddana wax ka tilmaamayaa waxyaabaha uu caanka ku ahaa ee u sugnaa waxaa ka mid ahaa xijaabatuha waa waardiyeynta ilaalinta kacbada la ilaaliyo iyo wasidaanatiha wa adeegeeda adeega kacbadana asagay u sugnaatay ay kaana biyadihi gacantiisa waxaa ku sugnaa miftaaxu lkacbati kacbada furaheeda miftaaxa iyo furaha kacbada asagaa haayay ninka yaftaxuhaa wuxuu u furahayey liman shaa'a qofkii uu doono iyo wamataa shaa'a xilligii uu doono asagaa looga dambeeyey qofkuu rabana wuu u furayaa qofkuu rabana wakhtiguu rabana wuu furayaa wahuwa asagu aladii midka waaye anzala qurayshan quraysh soo dejiyey bibatni makkata maka caloosheeda maka gudaheeda qofka quraysh soo dejiyey qusay buu ahaa ama zayd waaskanahum dejiyey fii daakhilihaa maka gudaheeda maka dhexdeeda kii dejiyey buu ahaa wa kaanuu waxay ahaayeen qurayshna qabla daalika markaa wixii ka horreeyey fii dawaaxiihaa gaararkeeday ahaayeen gaararkeeday ku kala daaddaadsanaayeenoo kuwa ku kala bahbahsan bay ahaayeen iyo wa ataraafihaa darafyaalkeeda marka dhinacyaalkeeda iyo duleedkeeda iyo meeshaasay ahaayeen mutafariqiina kuwa ku kala daadaadsan bayna qabaa'ila ukhraa qabiilooyin kale dhexdooda isaga dhex jiri jireen wahuwa ninkaasi alladii kii waaye ansha'a amaamuday oo bilaabay assiqaayata waraabinta asagaa bilaabay siqaayada xujayda markaa la waraabiyo waatuu ilaahay ka hadlay ajacaltum siqaayata alxaaji wa cimaarata almasjid alxaraam kaman aamana biاllah waatay ku faantameen islaamka kadib islaamka markuu yimid kadib xujaydan waraabinaa war xaaji biyo la sii wax fiican maad moodeen buu yidhi ilaahay oo ma wuxuu la mid yahay qof ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala marka siqaayada qofkii bilaabay buu ahaa iyo waalrifaadati rifaadada martigelinta rifaadada waa karaamaynta iyo martisoorka ninkii bilaabay hadduu noo kala fasirayaa wasiqaayatu siqaayadu maa-un biyo cadbun oo macaan oo min nabiidi tamri timirta laga sameeyey aw alcasal ama malab aw zabiib iyo naxwi wixii markaa la mid ah timir baa waxaa lagu ridayaa oo lagu tuurayaa nabiid attamra timir biyo badan inta meel lagu shubaa timir lagu ridaya ama sacasal ama zabiib waa ku dhex dhiimaysaa sharaabku wuxuu ku soo baxayaa sharaab aad iyo aad u macaan weliba xawd iyo dar intuu sameeyo ayuu markaa ku shubi jiray marka nin noocaas ah ayuu ahaa siqaayadu waa biyo macaan oo laga sameeyey timir ama malab ama zabiib iyo wixii la mid ah kaana yuciduhu wuxuu ahaa mid ku diyaariya fii xiyaadin darar oo min adiima oo min adiim ka samaysan maqaar ama harag yashrabahu alxujaaju nimanka xaajiyaalka ay cabaan biyaha wuxuu ku diyaarinayaa xiyaad iyo darar amase barkado markaasuu intay xujaydu timaado yay markaa ka cabi jirtay waa siqaayada warifaada rifaadaduna waa tacaamun cunto kaana yusnacu lahum loo sameeyo xujayda fi lmawsimi wakhtiyada xajka ah waqad banaa wuxuu dhisay qusay ninka lagu magacaabo baytan guri wuxuu ka dhisay bishamaali kacba kacbada dhankeeda shimaalka xigta waa dhanka waqooyiye curifa waxaa loogu magac daray daartaana bidaari nadwa daaru nadwa la odhan jiray daaru nabwa ayaa markaa la dhihi jiray wahiya daaru shuuraa waxay ahayd daartii ee shuurada guri shuuro ayay markaa ahaydoo mar allaala markii ay shuuro samaynayaan ayay ku tashan jireen quraysh wahiya daaru shuuraa qurayshin waa quraysh daarta ay ku tashato wa markasun markas buu ahaa iyo taxarukaatihim alijtimaaciyati dhaqdhaqaaqooda bulsho laga maamulo markas ayuu markaa ahaa markaskuna waa gole ama waa makaan ama meel markas ahoo taxarukaatihim alijtimaaciyati taxarukaadkii dhaqdhaqaaqa bulshada laga maamulo fakaana wuxuu ahaa guriga fakaana arrintu waxay ahayd laa yucqadu midaan la xirin nikaaxu nikaax nikaax lama gumidi jirin oo naag iyo nin laysku mehrinayay ma jirin walaa yatimu amrun iyo amar la dhammaystirayo ilaa fii haadihi daar daartaa in lagu qabto maahane naag walba oo la xirahayo meeshaasaa lagu xiri jiray khaasatan dadka sarsareeya amarkii taam laqonayo la dhammaystirayona daartaasaa laga soo goyn jiray wa kaana biyadihi ninkaa gacantiisa waxaa ku jiray alliwaa'u calankiibaa ku jiray raayadii iyo bandiiradii ayuu hayay iyo waalqiyaadatu maamulkana asagaa iska lahaa falaa tucqadu raayatin raaya calan lama xiri jirin raayatu xarbin dagaal calankii calan dagaaleen lama gumidi jirin ilaa biyadihi gacantiisaa lagu gumidayey asagaa amarka bixinaayey oo la siinayey oo la lahaa qaad ayaa asagaa amarka bixin jiray macnaha falaa tucqad raayatu xarbin ila biyadihi wa kaana wuxuu ahaa kariiman nin deeqsi ah waafira alcaqli caqli sarana markaa leh ninkaa qusay la yidhaahda ama zayd wuxuu ahaa nin deeqsi ah wayo deeqsinimadu waxay ka qayb qaadataa dadka inaad maamusho dadka mar allaala markaad amar siiso gacantaaduna ay furan tahay dadka aad tahay mid dhibaatooyinkoodii wuxuuda garanaya in badan bay u badan tahay dadku inay ku soo raacaan laakiin waan gacan adkaanaya dadku inay ateecaanna waa doonayaa laba meel isla gelaysaa maaha sababtuu intaa ku milkiya ninkaa waxay ahayd wa kaana kariiman deeqsi buu ahaa waafira alcaqli caqli sara leh saaxiba kalimati naafida fii qowmihi kelimad fulaysa qoonkiisa ku fulaysana saaxiib buu u ahaa hadalkuu yidhaahdo qof hadal dulsaari jiray ma jiro hadalkuu ku hadla waa loo degdegi jiray hadalkuu ku hadlaa la qaadan jiray saaxiba kelimatin naafidah fii qowmihi kelimad soconaysa oo fulaysoo ku dhex socota qoomkiisa ayuu ahaa waa usrada nebiga sala allahu calayhi wasalam amaa usratuhu usradiisa sal allahu calayhi wasalam fatucrafu bilusrati alhaashimiya waxaa loo yaqiinay oo loo yaqaanaa usradii iyo familkii reer haashimiyiin waa nisbatu ilaa jaddihi athaani waxaa loo nisbeeyey awowgiisii labaad ee haashim markaa ah usro ahaanta meeshaa buu nebiguna ku tirsadaa magaciisii usradiisuna ay tahay usrada nebiga waa reer haashimiyiin waxaana loogu nisbeeyey awowgii labaad ee haashim markaa ah waqad warasa wuu dhaxlay haashimun haashim wuxuu dhaxlay min manaasibi qusa qusay ninka lagu magacaabo jagooyinkiisibuu dhaxlay alsiqaayata iyo waalrifaada waa waraabinta iyo martigelinta ninkaa waxaa ka dhaxlay jidkii labaad ee rasuulka ee haashim markaa ah uma kabacdi warifahumaa waxaa ka sii dhaxlay akhruhu walaalkii almualiba muallib ahaa uma kadib muallib kadibna wlaadu haashim owlaaddii haashim ayaa haddana dhaxasho u soo laabatay ilaa an jaa'a alislaamu ilaa islaamku uu ka yimid ilaa diinta islaamku ay soo ifbaxday wahum ayagoo waa owlaaddii haashimna calaa daalika arrintaa dushii ay yihiin ayaguna arrintaa ay ku sugan yihiinoo siqaayadii iyo rifaadadii gacanta ay markaa ugu jirto wa kaana haashim haashim wuxuu ahaa acdama ahli zamaanihi ahlu zamankiisii wakhtigaa jiray ninka ugu sarreeyey ugu weyn buu ahaa kaana wuxuu ahaa yahshimu mid burburiya oo futiyo jejebiya alkhubsa kibista muufada ay macnaha wuu fasirayaa yufatitahu wuxuu ku futin jiray ee muufada uu ku jirjirin jiray ku burburin jiray fi laxmi hiib hilib iyo maraq iyo muufo intuu isku jejeriyo fayajcaluhu hariidan hariid ayuu ka yeeli jiray raashinkan tiknikada la yidhaahdo ee tiknikee macnaha kala duduwan waa muufo iyo maraq iyo hilib marka laisku jejebiyo hariid baa lagu magacaabaa aad bay carabta u jeclaan jirtayoo cunto aad u macan bay ahayd umma yatrukuhu wuu ka tegi jiray marka ya'kulu annaasa say dadku u cunaan meel baa intuu dhibuu uga tago dadkaa cuni jiray fa luqiba waxaa lagu laqiboo lagu naanaysay bihaashim haashim ayaa marka magacaa loogu bixiyey laakiin wa ismuhu magaciisa camr buu ahaa wa alladii waa midkii sanna jideeyey alrixlatayni labadii rixladood labadii rixladood ee qur'aanka lagu sheegay ninkii jideeyey ayuu markaa ahaa waa rixlat ashitaa'i xagaaga rarashadiisu ila alyamani yaman xaggiisa ay aadi jireen iyo wa rixlata asayfi jiilaalka rarashadiisu ila shaam shaam xaggii ay aadi jireen wa kaana haashim wuxuu ahaa yucrafu mid loogu magac daroo lagu yaqaano bisayidi albatxaa maka sayidkeedii baa la odhan jiray badxaa ayaa la odhan jiray meeshaa badxa la dhaho waa makee sayidkoodii wa min xadiiihi xadiidkiisa waxaa ka mid a io sheekadiisa waa haashimi annahu mara wuxuu soo maray biyafriba yafrib yafrib waa magaalada madiine waa magac madiine loo aqoon jiray jaahiliga ama intuusan islaamku imaanin yafrib ayuu soo maray wahwa asagoo fii طariiqi tijaaratihi waddada ganacsigiisa ku socda ila shaamna usii socda asagoo shaam usii socdo ayuu soo maray madiina fatasawaja wuxuu guursaday uu madiine ku guursaday salmaa binti camr bin cabdicadiy bni najaar gabadha lagu magacaabo gabar salma binti camar la yidhaahdo ayuu guursaday haashim wa aqaama cindaha agteeda ayuu ku nagaa fatratan muddo intuusan safarkiisa gudaha u gelin muddo ayuu gabadha la joogay uma madaa waa tegey ila shaami shaam buu sii aadayo wahiya xaamil aybay uur leh uur intay qaaday buu ka tegey safarkiisiibuu horay u sii watay famaata wuu dhintay bihaza haza meel la yidhaahdo oo min ardi filistiin ka mid ah dhulkaa filistiin meel ka mid ahoo haza hadda la yidhaahdo ayuu markaa ku dhintay wa waladat way dhashay salmana ibnan wiil ayay bilmadiinati magaalada madiina ku dhashay samathu waxay u bixisay oo ay ugu magac dartay baa la yidhi shayba shaybay u bixisay shayba maxay ugu bixisay lishaybin ciro oo fii ra'sihi madaxiisa ku tiilay asagoo markaa dhashay yaa madaxiisa waxaa ku yiilay wax yar oo ciro ah sidaa darteed bay waxay u bixisay shayba fii ra'sihi bay ku tiilay wanasha'a waa koray oo canugii wuu barbaaray haada atiflu canugaa yabiiska ah bayna akhwaalihi abtiyaalkiibuu ku dhex koray oo fi lmadiinati magaalada madiina deganaa walam yaclam bihi ma aysan ogaanin acmaamuhu adeeradii oo bimakata maka ku sugnaa adeeradii maka joogay wax u sheega ma laha ileen suu u socday buu odayga intuu madiine gabadhaa ku guursaday iska dhaqaaqay ayadoo uur leh shaam tegay khazawna ku dhintay sidaa darteed asagoo dhinsan baa canugii la dhalay abtiyaalkiisuu isaga dhex koray reer adeer waxay ka ogaayeen markaa ma jiro walam yaclam bihi wiilku ma aysan ogaanin acmaamuhu adeeradii oo bimakata maka joogay xataa balaqa ilaa uu gaaray naxwa sabci siniin toddoba jir aw amaaniya siniin ama siddeed sano ilaa shaybe uu gaaray siddeed sano ama toddoba sano uma calima bihi cammuhu adeerkiibaa ogaaday almutallib adeerkii mutalliba ayaa ogaaday fa dahaba bihi wuxuu u soo kaxeeyey ilaa makkata maka intuu madiine ugu tegay buu soo waday makuuna markaa keenay faraskii ama hashii ama wuxuu saarnaa buu gadaal ka soo saaray falammaa ra'aahu annaasu waa markuu maka soo galay dadkiina ay arkeen dannuuhu waxay u maleeyeen cabdahu addoonkiisa muطallib addoon uu wata bay moodeen faqaaluu markaasay yidhaahdeen cabdulmuطallib saasaa magaca ku baxay cabdulmuطallib magaca wuxuu ku baxay muطallib addoonkiisii macnaha waxay u maleeyeen bacdamaa muطallib uu markii hore baxay asagoo canugan watana uu yimid addoon asaga uu leeyahay sidaa darteed baa falammaa balaqa eh, eh, mar allaal fadahaba bihi ilaa makkata maka ayuu la soo aaday falammaa ra'aahu annaasu dadkii markay arkeenna danuuhu waxay u maleeyeen cabdahu addoonkiisii faqaaluu cabdulmuطalib bay u bixiyeen faاshtahara bidalika saasuu markaa caan ku noqday maantoo dhan haddaad haashim iyo wixii lamida aad dhahdo ama aad dhahdo shayba qof fahmayaa ma jiro cabdulmutalib buu markaa caan ku noqday waa axaadiista qayb ka mida ay tilmaamaan addoommada mar allaala marka cabdi la bixiyo waa in magac alle addoon looga dhigaa cabdullaahi cabdiraxmaan cabdirashiid cabdimaalig iyo wixii la mid ah xaasha cabdilmualib buu yidhi nebiga ilaa cabdilmualib maahane waayo asagu ma uusan ahayn in muqalib oo looga dhigay laakiin addoon uu soo helay ama uu soo gatay bay moodeen saasay dadka cabdilmualib ugu bixiyeen fashtahara bidalika saasuuna markaa ku caamoobay kuna caanbaxay wa kaana cabdulmuطalib wuxuu ahaa awsama annaas dadka midka ugu qurux badan awsama annaas waajmalahum buu ahaa kan ugu jamaalsan waa isku macno awsama annaasi midka dadka ugu weji dhalaal badan waajmalahum ugu qurux badan buu ahaa wa acdamahum uguna sarreeyey ugu weyn qadaran xagga sharafta xagga sharafta midkood buu ahaa waqad sharafa wuxuu ku sharafooday fii zamaanihi zamankiisii sharafan sharaf ayuu helay sharaftaasoo lam yabluqhu axadun qof uusan gaarin zamankii asaga uu joogay sharaf qof gaartay aysan jirin ayuu ku sharafoobay kaana sayida quraysh quraysh sayidkoodii buu ahaa wa saaxiba hayra makka maka safarkeeda asagaa saaxiibuu ahaa waa dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha oo dhan reerta waa xoolaha mar allaala marka la wado ee ganacsiga loo wado iyo marka la soo celiyo ratina ay saaran yihiin raashinka iyo ganacsiga saaran kaas baa cer la yidhaahdaayo asagaa madax u ahaa shariifan nin sharaf leh buu ahaa mutaacan la ateecuu ahaa jawaadan deeqsi a ah. waad u jeeddaa qof kastoo warkiisa la maqlo jawaad baa ku jira gacan furnaan baa ku jirtaa horaan u soo tilmaannay haddaad rabto in lagu maqlo oo lagu ateeco dadka wax sii haddaada waxaynin hab fiican kula hadal haddaadan kelimada tayibka wasadaquu dhahay nebiga sal alla calah wasalam war haddii jeebkaaga wax ku jirin ummadda aad ku deeqi karin waxaa lagu deeqaa afsanaan waxaa lagu deeqaa af macaan waxaa lagu soo jiitaa af fiicnaan haddii jeebna lagaa helin oo gacantaadaysan dhaqaaqayn carabkaaguna maciin wax qiimo ah oo dadka agtooda aad ka yeelanayso inta badan ma jirto walaa siyamaa zamankan aan ku jirno waxa dadku ay qiimeeyaan waa maadada iimaankiibaa yaraaday waxyaabo fara badan oo noocaas ah jawaab ayuu ahaa yusamaa waxaa lagu magacaabi jiray ee cabdilmualib bilfayaaq kii burqanaayey kii burqanaayey ee shubmaayaa lagu magacaabi jiray lisakha'ihi sakhinimadiisa deeqsinimadiisa darteed kii burqanayey ayaa loo bixiyey kaana wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaada min maa'idatihi miiskiisa maacidada waa miiska cuntada saaran buu kor ugu qaadi jiray lilmasaakiini masaakiinta waalwuxuushi duurjoogta waaltuyuuri shimbiraha fa kaana wuxuu ahaa yulaqabu mid lagu naanayso bimutcimi innaasi dadka kii quudinahayay fi sahli buu ku quudinaya meelaha dhulka ah dadkana dhulkuu ku quudiya waalwuxuushu iyo watuyuur shimbiraha iyo durjoogtana calaa ru'uusi aljibaali buuraha korkooda kii markaa ku quudin jiray waqad tasharafa wuxuu ku sharafooday mudnaan iyo qadarin iyo qiimana uu ku helay cabdulmutalib waxa waaye bixufri bi'ri zamzama qoditaanka ceelka zamzamkaa la qodo an kaana markuu ahaaday kadib qad darasaha mid ay aaseen waxaa duugay oo tirtiray ceelkii jurhum qabiilkii jurhum ahaa waa qabiilkii qofkii xasuusta mar allaala markii umu ismaaciil meesha la keenay iyo wiilkeedii ismaaciil aabbahood ibraahim uu ka tegey waa qabiilkii biyo raadinta ku jiray ee mar allaala markii uu qodo manaami hurdada lagu tusiyey asagoo ceelkii qodaaya ama la amray oo la yidhi istaag ee ceelkaa qod ayuu ahaa taana wuu ku sharafoobay wa wasifa lahu waxaa loo tilmaamay mawdicahaa fiihi meesha ceelka uu ku yaalo oo markaa ka qodi lahaa taana markaa waa loo tilmaamay arrintan markuu sameeyey ceelkaa bi'riga zamzamkana uu qoday sharaf gooni ah ayuu cabdilmutalib yeeshay wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam